alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala fiihi masaa'il baabka shafaacada masaa'ilkiisa ayaa darsigeenu ka bilaabmaya aluula waa tafsiiru laayaat oo aayaadka baabka lagu sheegay fasiriddooda waana shan aayadood aayat اlancaam wa aayat الzumar wa aayat اlbaqara wa aayat الnajm wa aayatu saba athaaniyatu sifati shafaacati almanfiya shafaacada la diiday ee la yihi dhici mayso sifadeeda sifadeeda oo ah inaan laga helin shuruuddii ilaahay u dhigay shafaacada uu aqbalayo athaalithatu sifatu shafaaca shafaacadii sifadeeda shafaacadii almuhbata ee ayd shafaaco la sugay oo inay dhacayso ilaahay uu sheegay waana alatii tutlabu min allah watakunu bishardayn waa shafaacada ilaahay laga dalbo laba shardina way leedahay idn اllahi lishaafic wa ridaahu can ilmashfuuci lahu ilaahay ka shafeeco qaadaya inuu idmo inuu shafeeco qaado iyo ka loo shafeeco qaadaya inuu raalli ka yahay waxaana shardi u ah alikhlaas wuxuu yihi sheekh cabdiraxmaan ibn xasan fi qurati cuyuuni lmuwaxidiin annowc athani ashafaaca alati ahbataha alqur'aan wahiya khaalisatu liahli likhlaas waxay gaar u tahay dadka ahlu tawxiidka waqayadaha tacaala biamreyn laba shardi baanu ilaahay u dhigay alamru lawal idnuhu lishaafici an yashfac alأmr الthanي ridaahu caman adina lishaafici an yashfaca fiih alraabicatu dikru shafaaca shafaacadii sheegisteeda shafaacadii alkubraa ee weyneyd wa hiya shafaacada weynina almaqaamu waa maqaamka almaxmuudu ee la mahadiyo aladii yaquumu fiihi qofka maqaamkaa istaaga shafaacat kubra wuxuu uga jeedaa shafaacatuhu alayhi salaatu wasalaam liahli lmowqif shafaaco qaadka rasuulku u shafeeco qaadayo dadka taagan garoomada qiyaame xataa yuqdaa baynahum si loo kala xukumo fayastariixa ahlu ljanati min karbi lmowqif oo ahluljannuhu ay uga nastaan dhibka iyo kadeedka mowqifka qiyaama uu leeyahay marka almaqaam lmaxmuud waa almaqaam aladii yuxmadu calayh waa maqaamka cidda istaagta yanaa lagu ammaanayo acdamu naasi fii dalikana waa rasuul allah sala allahu alay wasalam waayo ilaahay baa u ballan qaaday an yabcahahu maqaama maxmuuda marka almaqaam lmaxmuudna waxaa ka mida ah an yaqbal allahu shafaacatahu bacda an yataraajaca alambiya ululcasmi canha inuu ilaahay shafaacada rasuulka aqbalo marka ambiyadii ululcasmiga ahaa ay dubig dubi uga istaagaan iyo waman yashfac min almuminiina yowma alqiyaama marka lahu maqaamu yuxmadu calayhi calaa qadri shafaacati almaqaamu lmaxmuud shafaacada uu shafeeco qaadaya ahlu lmowqifka waxaa ku fasiray culimo badan minhum ibnu jariir raximah tacaala waxaanu kasoo naqliyey can ibni cabaas wagayrihi min aslf in ha almaqaam اmaxmuud waa ashafaaca اcudma wa ashafaaca liahli اlmowqif wuxuu tafsiirka ku yihi casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda yaquul ina rabaka sayabcaثuka maqaama maxmuuda rabbigaa wuxuu kaa soo saari doonaa maqaam lagugu mahadiyo lagugu ammaano wahiya shafaaca wakulu casaa fi اlqur'ani fahiya waajiba casaa meel kastoo qur-aanka ay kaga soo aroortayna arrinkaasi si dhabo xaqiiqiya inuu dhacaya tusinaysa albagawina wuxuu yihi fi tafsiiri walmaqaamu lmaxmuud huwa maqaamu shafaaca liummatihi liannahu yamad yaxmaduhu fiihi alwaluuna walaakhiruun waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maqaamka uu ummadda o dhan u shafeeco qaadayo liahli mowqif oo dhan ugu xamdin doono ku ammaani doona kuwii hore iyo kuwii dambe khalaa'iqda dadka o dhan alkhaamisatu sifatu ma shaygii sifadiisa yafcaluhu uu samaynayo nebigu sala allahu calayhi wasalam oo annahu laa yabda inaanu ku bilaabayn bishafaacati shafaacada bal yasjud wuu sujuudayaa fa idaa udina lahu marka loo idmo shafaaca miya idiin qoran mise sijada ya shafaaca sax marka loo idmo inuu shafeeco qaado ayuu shafeeco qaadaya rasuulku isagoo ah afdal اlkhalq laa yamliku shafaaca shafaacada isaguma laha ilahay baa shafaacada iskale qul lilahi shafaacatu jamiica axadna u shafeeco qaadi maayo ila bacda idn اllahi lahu an yashfac ilaa ilaahay uu idmo u ogolaado inuu shafeeco qaado fakayfa bigayrihi siduu qof kale shafaacada u yeelan karaa siduu u shafeeco qaadi karaa ilaah aan u fasixin wa hada yadullu calaa ana alamra kullahu lilah taasina waxay kusinaysaa arrinka o dhan inuu ilaahay leeyahay marka shafaacada rasuulka in loo idmayo nusuusta waa lagu sheegay laakiin rasuulku inuu isagu leeyahay oo markuu doono uu shafeeco qaadayo cidduu doonana u shafeeco qaadayo nusuusta laguma sheegin bal arrintaa cagsigeeda ayaa nusuusta lagu sheegay asaadisatu man ascadu nnaasi dadka ka ku liibaanaya ka uu yahay biha shafaacada ku liibaanaya ay yascadu bishafaacati nabiyi sala allahu alay wasalam man qaala laa ilaha illaa khaalisan min qalbi shafaacada rasuulka waxaa ku guuleysanaya qofka laa ilaha illa ku qowlay isaga oo mukhlisa wa hada daliilu calى ana shafaacat الnabiyi mukhtasaة biahli الtawxiid taasina waxay daliil u tahay shafaacada rasuulku inay ku gaar tahay dadka ahlu tawxiidka oo kuwa mushrikiinta mamnuuc bay ka tahay ma lilظaalimiina min xamiimi walaa shafiici yuطaac masaladanna waxaa u daliila xadiidu abi hureyra fi lbukhaari markuu rasuulka weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatika ywma alqiyaama rasuulku wuxuu ku jawaabay man qaala laa ilaha ila اllah khaalisa min qalbihi aw nafsihi ascad oo afcalu tafdiil siiqadaasi markaama calaa baabihaabaa hun halkan isagoo calaa gayri baabiha oo saciid saciidun baa looga jeeda waa su-aal hada dakarnahu fi dars fadl calaa baabiha markaa saciidun baa looga jeedaa binaan calaa maada maxaad ku diiday afcalu tafdiil calaa baabiha inay noqoto maxaa ka dhalanay hadaynu saan idhaahno afcalu tafdiil muxuu faa'iideeyaa sidiisaba yaعnى inay tahay shafaacad mushtaraka beyn ahli الtawxiid wagayrihi lakin ahlu tawxiidku ay ka badsanayaan kuwa kale de ma dhamayna jawaabtee afcalu tafdiil taa aan ku diiday waa taas baa tihi oo in ahlu tawxiidka shafaacada lala wadaago ayaa ka laazimaysa haddaynu idhaahno ascad waa afcalu tafdiil calaa baabiha marka maxaa la odhanayaa ascad haddii la afcalu tafdiil calaa baabiha maha ascad bimacnaa maada saciid saciid nnaas biha ay man yascadu min annaasi biha ayib ma la odhan kara o afcalu tafdiil jazaka allah khayr afcalu tafdiil calaa baabiha weeyaan haye ma qaطcan lama odhan karo danan <laughs> haye waa la odhan karaa nacam waa la odhan karaa waa afcalu tafdiil calaa baabiha oo shafaacadu dee noocyay leedahay noocyadeedoo dhan lama gaar aha ahlu tawxiidku waa shafaaca alcudma shafaaca liahli lmowqif gaaladuba way soo gelayaan marka shafaacaadka qaarkood baa mushtaraga waay ibn baطal wuxuu yihi fi sharxi الbukhaarي wa fiihi xadiidkan isagoo sharaxaya ana shafaacata inama takunu fi ahli اlkhlaasi khaasatan wahum ahlu tasdiiqi biwaxdaaniyat اllahi wa rasulihi shafaacada ahlu tawxiidka markaa ku gaarkahay waa tee ma hiya shafaaca alkhaasa biahli الtawxiid aye aye aye inuu raali ka yahy shafaaca alcudma biduuni idin miyay dhacaysa la ashafaaca alkhaasa biahli الtawxiid waati aye waa sharax dheerkaas kelima waaxidan raba ashafaacatu waصfi qura raaci aye almuhbata marka shafaacaةu الshafaaعة لأhli الكفاar fi اlmowqif muhbata maha aye ايش الخالصة جزاك الله خير الشفاعة النافعة الشفاعة لأهل الموقف هل تنفع الكفار لا تنفعهم ma anfacayso ahwaalu almowqif xaggey uga guurayaan iyagu ila naar bay uga guurayaan meel kasii daran bay uga guurayaan waayo asaabica annaha shafaacada naaficadahi laa takunu uma sugnaato uma ahaato liman ashraka billah mid ilaahay u shariik yeelay waayo ahlu tawxiidkaa lagu khaas yeelay mar haddii ahlu tawxiidka lagu khaas yeelay taasi waxay tusinaysaa annaha laa takunu liman ashraka billah mar labaadka ilaahay waa ka anfiyey mushrikiinta qaala famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin wa qaala tacaala ma lilaalimiina min xamiimin walaa shafiici yuaac iyo adilada kale nafyu shafaaca ay kusoo aroortay waxaa looga jeedaa shafaaca fii xaqi lmushrikiin wliqowli alayh الsalaatu wasalaam markii la weydiiyey man ascadu الnaas bishafaacatika man qala la ilah ila khaalisa min qalbi athaaminaةu bayaanu xaqiiqatiha shafaacada xaqiiqadeeda caddaynta la caddeeyo xaqiiqatu shafaaca waa maxay wama hiy alxikmatu fiiha haye la xikmadda maaha xaqiiqadeeda waa horta shafaacada xaqiiqadeeda waa maxay ma wax siinba maxay tahay shafaacada xaqiiqadeeda aye bimaada may xaqiiqat shafaaca bidaayat darsi baynu aada ugu sharaxnay xaqiiqat shafaaca shafaaca waa maxay shafaaco qaadaya ma waxbuu bixinaya ama waxbuu kusiinaya ish yacmal kan la leey shafaaco qaadaya muxuu samaynaya haye alab shafaaca ma shafaacada lafteedu waa maxa ka baryo taasi waa alab shafaaca de n shafaaco dalba oo cid uu yidhahyo qaad lakin shafaacada lafteedu waa maxay aye ya inuu ilaahay u baryo xaqiiqada waa ducaamaynaa o inuu ilaahay u bariyo qofkan inuu ilaahay subxana watacaala dhib ka difaaco ama dheef iyo khayr usoo jiido ta xaqiiqadeedu waa taa oo cidda naafica ahi waayo fi الshafaaca cidda wax taraysa man huwa naaficu lmucطi fi shafaaca haye yaa sheegaya haye allahu subxaana wa tacaala shaaficu markaa muxuu sameynaya isagu mardaan waxba bixinahay yadcuu laka khalaas ilahay bu wax ku weydiinaya ka shafaaco qaadaya marka hadalkii ibnu taymiye xaqiiqatuhu ana allah huwa aladi yatafadل calى ahli اkhilaas wالtawxiid fayakfiru lahum biwasitaةi ducaaءi shaafic aladi adina lahu an yashfaca shafaacada xaqiiqeedu waa ta ilaahay baa subxaana wa tacaala fadligiisa ka yeelaya ahlulkhlaaska iyo ahlutawxiidka dushooda oo u dembi dhaafaya lakin muxuu ugu dembi dhaafayaa biwaasitati ducaaءi shaafic oo inuu u dembi dhaafo waxaa sabab u ah ka shafeeco qaadaya ducadiisa qofkan loo shafeeco qaadayo u duceeyey markuu ilaahay uu idmay ilaahay miyaanu samayn karin makfirada iyo cafiska iyo darajaynta iyadoo cidiba aanay weydiin haye tafadal samayn kara ayib limaada idan ma alxikma fi shafaaca in shafaaco la sharciye xikmadda ku jirta wa ايش ليكرم من الشhافع نعم ليكرمه بذلika ويناaل به المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون والآخرون كما كان في الدuنيا يsتسقي لهم ويدعو لهم يعني شhaaفica منزiladiisa iyo derajadiisa la muujinaya la iكraamaya la maamusaya وإlا ilahay بدuنi waasطة qofka waa siin karaa xaqiiqda shafaacada waa muhim qala musanif raximah llahu tacaala baabu qowli llahi tacaala haadakani baabu qowli llahi tacaala qowlkii ilaahay baabkii ka warramiyo way ilahay uhi inaka laa tahdi man axbabta alaaya e walakin allaha yahdi man yashaa wahuwa aclamu bilmuhtadiin waayo baabkan musanifku raximah llahu tacaala aayaddaas ayuu u baabaystay maqsuudka baabkani wuxuu la mid yahay maqsuudkii laga lahaa saddexdii baab ee ka horreeyey oo afar baab oo kani u dambeeyo ayaa musanifku raximah llahu tacaala wuxuu ku sheegay albarahin addaala calى wujubi الtawxiid wa buطlaan الshirk marka maqsuudka baabkan waa bayaanu burhaani min barahin الtawxiid daliil kamida adilada tawxiidka waajibnimada tawxiidka ee baadilnimada shirkiga in la caddeeyo weyaan maqsuudka daliilkaas waa maxay wahuwa kownu nabiyi salى اllahu alayh wasalam laa yamliku hidaayata axad waa inuu nebigu yahay tawxiidka waajibnimadiisa waxaa u daliila inaanu ilahay ma cid kale cibaado xaqu lahayn iyo baatilnimada shirki nebigu inaanu cidna hanuunin karin an laysa biyadihi nafcun walaa durun waayo waxtar iyo waxyeelo midna gacanta kuma hay bal laa yaclam man yahtadi miman laa yahtadi ka hanuunaya ka kalena xataa nebigu kala ogeyn iska dhaaf inuu isagoo hanuun bixiye wa hada daliil calى anahu laa yastaxiqu shaya min alcibaada mar haddaanu nafciyo duri hayn hidaayadu ay ka mid tahay dee cibaado xaquma leh iyo kashfu duri dhibaato inuu faydo isaga in laga baryo o la weydiisto wainamaa yastaxiquha arabu اlkamil alqadiru calى kuli shay waa cibaadada xaq u leh allaha kaamilkaa ah, sifaatu kamaal o ku sifaysan wax walbana awooda marka baabkan wuxuu radin ku yahay siduu sheegay sheekh sulayman bn cabdillaahi calaa cubaadi lqubuur kuwa xabaalaha caabuda ee ambiyada iyo saalixiinta ka ictiqaaday annahum yanfacuuna wayaduruun inay waxtar iyo waxyeelo iyagu taana natiijadooda ay noqotay inay iyaga weydiistaan dembi dhaaf iyo hidaayat lquluub inay quluubtooda hanuuniyaan dhibaatooyinka inay ka dulqaadaan iyo gayru dalika min anwaaci almaaalib اdunyawiya walukhrawiya ee aamine ana lahum tasaruf ana lahum tasarufa bacda almowt iyagoo dhintay haddana inay tasaruf leeyihiin marka waxaa loo sheegayaa kuwa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ahaa waxa weeyaan sayidu waladi aadam ayaa dadka kii ugu dhowaa uguna waxtarka badnaa oo ah adeerkii abu aalib hanuun aanu haynin hadduu hanuun isagu hayo qof qalbigiisa u hanuunin kara isagoo hanuunin laha hadduu nafci hayo adeerkii abu aalib buu anfici lahaa hadduu cid dhib ka difaacayo adeerkii abu aalib buu dalaalka iyo kufriga iyo naarta taa ka dhalatay uu ka difaaci laha wuxuu keenay sheekh sulaymaan bin cabdillaahi buusiiri gabaygiisii burdaha ku yaalay buu halkan keenay yaquulu qaa'iluhum fii xaqi rasuuli illaah faina min juudika dunyaa wa darataha koodii yihi wuxuu yidhi isagoo nebiga ka hadlaya waxaad ku deeqday waxaa ka mida ah adduunyada iyo dengeladeeda oo aakhira ah wa min culuumika ilm cilma allawxi waalqalami nusa qaarkood cilma aruuxi waalqalami marka wuxuu leeyahay faida carafa alinsaanu macna hadihi alaaya waman naزlat fiih qofku markuu garto aayaddan macnaheeda inaka laa tahdi man axbabta walakina laa yahdi man yasha iyo ciddi ay kusoo degtay tabayana lahu buطlaanu qawlihim wa fasaadu shirkihim lianna rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam afضal اlkhalqi wey wa aqrabuhum min allahi wey ka ilahay ugu dhow wa acdamuhum jahan cindahu ka ilahay agtiisa ugu sharaf badan uguna manzilo sareeya wamaca dalika xarisa waاjtahada calى hidaayati cami abi aalib fi xayaati abi aalib wuxuu dadaalkiisa o dhan isugu geeyay abu aalib siduu u hanuuni lahaa intuu noolaa wa cinda mowti iyo markuu sii dhimanayeyba falam yatayasar dalika walam yaqdir caleyh arrinkaasi uma fududaan mana awoodin uma istakfara lahu bacda mowti markuu dhintay kadib buu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey falam yukfar lahu looma dembi dhaafin xataa nahaahu llahu can dalika fفي hda أعظم البyاn وأwضح البرهاn عlى أنه slى الlه عليه وsلم laa ymliku darا walaa نفعا cadaynta iyo daliilka ugu weyn baa arrintaa ku jire tusinaya nebigu inaanu waxtar iyo waxyeelo mid nahayn walaa caطاءa walaa maنca وأna الأmra kulah byad الlah arrimo o dham in ilahay gacanta ugu jiraan huwa اladي yهdي man yشhاء ويضil man yشhاء ويucadiب man yشhاء ويرحم man yشhاء ويkشhiف الضر can man yشhاء ويuصiب bه man yشhاء min عibاadه whuwa الغفور الرaحيم whuwa اladي min juudihi الdunya والآkhirة wahuwa bkuli شhayin calim maqsuudka baabku waa kaas adilada uu musanifku baabkan ku sheegayna waxay koobsatay dhowr arrimood alamr الأول أن النabiya slى الlaه عليه وsلم laa ymliku النفca والdura لنafsihi walaa لأqرب الناas ilayh nebigu inaanu naftiisa iyo dadka kuwa ugu dhow wax tar aanu uhayn waxyeelana aanu ka difaaci karin laba anahu laa yaclamu اlgeyb inaanu ogeyn geybka iyo waxa dadka uxaasili doona qofkan gaalkii ma hanuuni doonaa kan muuminkii ma lumi doonaa ma oga saddex anahu laa yamliku lhidaayata liaqrab innaasi ileyh dadka kuwa ugu dhow baanu hanuun u hayn oo quluubtooda ku tasarufi karin arbaca anahu kaana yulixu fi ducaa nebigu ducadu ku celcelin jiray wayukir liftiqaara ilى اllah baahida ilaahay u qabana aada buu umuujin jiray walow kaana yamliku linafsihi shayan lafacalahu min gayri ilxaaxin fi ducaa wax walba isagu hayana oo adduunyadii aakhiro labadaba isagu uu leeyahay tasarufkooda uu leeyahayna arrinkiisu kuma koobnaadeen inuu ilaahay baryo weliba ducada uu ku celceliyo bal sida ilaahay uu kitaabkiisa ku yidhi walow kuntu aclamu lgeyba lastakartu min alkhayr wama masaniya suu musanifku raxima llahu tacaala baabkan wuxuu ku sheegay laba daliil aayad qur'aana iyo hal xadiid aayaddu waa aayadda aynu akrinay innaka laa tahdii inaka adigu nebi maxamedow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta kaad jeclaato laftiisa ama hanuunintiisa aad jeclaato walaakin allaha se yeeshe ilaahay baa yahdi hanuuniye man yasha ka uu doono doonista ilaahayna maxay ku dhisan tahay mashiiat llahi mabniyat calaa maada haye aniib calaa maada calى cilmi wa xikmati bidaliili qowli اllahi taعaalى wma tashaaءuuna ila an yashaء allah in allaha kana caliima xakiima walihada ilaahay wuxuu yihi wahuwa aclamu bilmuhtadiin hanuuninta ilaahay dadka qaar uu hanuuninayaa ma aha mid mashiico qura ka dhalatay bal waxay ka dhalatay ogaal ilaahay uu ogaa ana hada ahlu lilhidaaya inuu yahay qofkaasi qof hanuunka u diyaarsan oo ehelo ah qowlu laa tahdi lafd اlhidaaya uطliqa fi lqur'aan calى macaani mutacadida macaani badan baa lafdigaasi qur-aanka ugu soo arooray wاlhidaayaة اlmutacaliqaة bاlinsaan tanqasim ilى arbacati aqsaam hidaayada insaanka ku tacalluqda ama isagaa ku gaar ahaato ama waxaa ka soo galee afar qeybood wey alqism alawal wa alhidaayat alcaama almushtarakatu bayn alkhalqi kullihim waa hanuunka guuda khalqigoo dhami ay wadaagaan wahiy hidaayatu kuli nafsin ilaa masaalixi macaashiha jalbi maa yanfacuha wa dafci maa yaduruha waa hanuunka ilaahay naf walba uu ku hanuuniyey danaha nolosheeda iyo waxa anfacaya inuu ka shaqeeyo in naftu ka shaqeysiyo waxaa dhibaya inay iska difaacdo wahiy almadkuuraةu fi qowli اllahi tacaala rabuna aladii acطىa kula shayin khalqahu uma hada makhluuq kasta ilaahay wuu abuuray awjadahu min alcadam waanu hanuuniyey masaalixdiisa iyo manaaficdiisa ayuu ilaahay ku hanuuniyey taasina khalaa'iqda way ka muuqataa amhilo badanna way leedahay alqism الthani waa hidaayat اdilaala wاlirshaad waa hanuunka macnihiisu yahay tilmaamid iyo tusin macnaa in la tusay wadadii xaqa oo loo tilmaamay macnaheeduna waa bayaanu ariiqi اlxaqi wa sabiilu اlfalaaxi linnaas oo dadka in loo cadeeyo wadada xaqa iyo wadada guusha iyo liibaanta wa hadihi اlhidaaya laysat khaasata biاllah ilaahay kuma gaar aha waxay sifo u noqon kartaa mid kasta oo wadada xaqa dadka u tilmaamo u sheega inamaa hiya khaasatu bilmukalafiin kuwa mukalafiintaabay ku gaartay waana xujat ullahi calaa khalqihi qofka xaqa ilaa loo cadeeyo oo wadada xaqa la tuso xuja kuma oogmin oo ilaahay cadaabi maayo laa yucadibu axada ila bacda iqaamatiha ilah baa hi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula rasuulkana waxaa loo diray wadada xaqaa dadka inuu tuso qaala tacaala fi rusul rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda rusul hidaayadana hidaaya dilaala walirshaad qofka xaqi in la tuso loo caddeeyo laa tastalzimu xusuula tawfiiq laasimsan mayso oo mar walba ka dhalan mayso qofkii in xaqii la waafajiyo iyo itibaacu lxaq xaq inuu raaco waxaa dhici karta qofka isagoo xaq u cadaaday min aclam الnaasi bihi uu noqday dadka kuwa xaqa u yaqaan haddana qofku inuu lumo laakiin tawfiiqa shardi bay u tahay oo dilaala iyo bayaan debedi ayuu tawfiiq waxa weeyaan xaasilaya ama juz iyo qeyb bay ka tahay ayib waxaa u daliila inaanu talaasum ka dhaxayn hidaayat اlbayaan wاdilaala iyo itibaacu اlxaq qowl اllahi tacala waama hamuudu fahadaynaahu ay bayanaa lahum ariiqa اlxaq faاstaxabu اlcama calى اlhuda dalaalkii bay hanuunkii markaa ka doortay inay ka jeclaadeen waayah alqism الthalith waxaa kaloo ilaahay kitaabkiisa ku yihi waadalahu اllahu calىa cilm isagoo cilmi cilmilo xaqii garanayuu ilaahay lumiyey marka hanuunka laguma helo cilmiga oo qura walihaada baa rasuulku alayh isalaatu wasalaam cilmigii ilaahay soo dejiyeyba isagoo haya ayuu haddana ilaahay hanuun weydiisan jiray in badan marka cilmigaago qura haisku ha haisku halayn cilmigaago qura ku hanuuni maysa cilmigaagoo qura xaqa ugu sugmi maysa cilmigaagoo qura dalaal kaga badbaadi maysa bal tadarac lilaah ilaahay isu dhuldhig in badan ilaahay ka bari inuu ku hanuuniyo wa an yuthabitaka cala lhuda iyo inuu hanuunka ilahay uu kugu sugo alqism الthalith waa hidaaya tawfiiq macnaheeduna waa mashiiئaة اllahi licabdi اlhidaaya hadda la soco tawfiiqa maxaa looga jeeda waa mashiiئaة اllahi licabdi اlhidaaya waa inuu ilaahay addoonkiisa hanuun la doono wa icaanatuhu calى اlاhtidaa hanuunitaankana ilahay inuu ku caawiyo oo xaqii in la tuso loo caddeeyo wax dheeraadka ah ilaahay qofka uu siiyo taasoo ku imanaysa bikhalqi dawaaci اlhuda wa iraadatihi wاlqudrati calayhi fi اlcabd inuu ilaahay addoonkan ku abuuro asbaabta hanuunka iyo doonista hanuunka inuu ilaahay qalbigiisa geliyo iyo awoodista hanuunka inuu qalbigiisa geliyo wa jacli qalbihi mrid muriida liqabuuli اlxaq ilaahay qalbiga addoonka uu ka dhiga mid xaqa doonaya itibaaci wa anlaa yakilahu ilaa nafsi oo addoonka iyo naftiisa inaan loo kala dhex bixin ee caddayntii xaqa loo caddeeyey loo raaciyo xaqa raacistiisiina ilahay inuu ku caawiyo oo rabbi subxana wa tacala uu ku kaalmeeyo nooca afraad hidaayadu waa alhidaaya fi اlaakhira waa hidaaya ilى اljana aw hidaaya ilى الnaar in waxa weeyaan aakhiro dadka qaarkoodna wadada jannada la tuso qaarkoodna wadada naarta in la tuso ahluljanna ilahay maruu ka hadlay wuxu uhi in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati yahdiihim rabuhum biiimaanihim tajri min taxtihim اlanhaaru fi janaati الnaciim waa hidaaye fi laakhira dhacaysa taas waana hidaaya ilى اljana ahlu naarkana ilaahay wuxuu ka yihi uxshuru ladiina dalamuu waaswaajahum wama kanuu yacbuduuna min duuni illah fahduuhum ilaa siraat ljaxiim wadada jahanamo loo maro cagta u saara alhidaaya ila ljanana waa hawaab lihtidaa fi dunya in aakhiro wadada jannada lagu tusaa oo abaalmarin ka dhalatay hanuunkii adduunyada markaad joogtay aada ku hanuuntay ilaa siraat illahi lmustaqiim adalaalu fi laakhira wadada janna inaad ka lunto wadada naarta aada martaana waa jazaau dalaali adalaali fi dunya lumitaanki wadada xaqa aad ka luntay addunyada markaad joogtay abaalmarinteedii weeye hidaayada haddaba aayaddan lagu sheegayo waynu u iman doonaa nebiga laga anfiyey inaka laa tahdi man axbabta ilaahay subxana wa tacaala uu ku yidhi taqsiimkan iyo qaybintan hidaayada saa loo qaybiyey waxyaaba aynu ka faa'iideynn waxaa ka mida ishkaalka aayaddan iyo aayadda kale oo inaka la tahdi ila siraati mustaqiim ka dhalanaya ee qofka ay ula muuqanayaan inay iskhilaafsan yihiin ama dhaahiruhuma tacaarud inuu yahay ayay xallin u noqonaysa haddaad moodeysa hidaayadu inay nooc qura tahay waxaad isweydiinaya nebiga mar looga anfiyey o loo yihi inaka laa tahdii man axbabta marna loogu sugay oo loo yihi wa inaka latahdi ilaa siraati mustaqiim mar haddaad taqsiimkaa garanayso jawaabtu way fududday oo hidaayada nebiga laga anfiyey fii hadi laaya iyo ta loo sugay aayadda kale laba noocoo kala duwan weeye oo tan laga anfiyey waa hidaaya tawfiiq walilhaam qofna xaqa ma waafajin kartid oo qalbiga uma gelin kartid qof xaqii doonaya oo raaca aduu kama dhigi kartid tan nebiga loo sugayna waa maxay hidaayat اdilaala wاlbayaan wاdacwati ilى اlxaq xaqaa dadka ugu yeedhaysaa oo aada u cadaynaysaa macnuhu waa sidaasi wey marka waa laba hidaayo kala duwan ee hidaayo qura in marna la sugayo marna la aafinayo ma man axbabta mufasiriintu hadalkooda wuxuu iskaga daba tegey aayaddani in ay cidda loola jeeda uu yahay nebiga alayه الsalatu asalaam adeerki abu aalib bal ijmaac bay kusoo naqliyeen qaarkood lakiin waxay isku khilaafeen fi mutacalaqi اlmaxaba axbabta maxabadaas maxay ku tacalluqdaa laba qowl bay isugu khilaafeen alqowl اlawal in la haha mutacalaq اlmaxaba huwa datu abi aalib maxabadan cidday ku tacalluqaysa o abu aalib laftiisa oo inaka man ay laa tahdii man axbabtahu ka aad isaga laftiisa jeclaato weyaan macnuhu inaka laa tahdii man axbabta daatahu marka taasi waxay daliil u noqonaysaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu jeclaa abu aalib halkan waxaa ka soo baxaysa masalaha hal yajuusu lilmuslimi an yuxiba kaafiran qof muslim iyay u banaantay gaal inuu jeclaado jawaabtu way noo iman doontaa qowlka labaad ee mutacalaq lmaxaba ku saabsan mutacalaq maxaba waa alhidaaya maxabadani waxay ku xidhan tahay aayadda lagu sheegay hanuunka oo macnuu waxa weeyaan man axbabta hidaayatahu ka aad jeceshahay hanuunkiisa ma hanuunin kartid innaka laa tahdii man axbabta hidaayatahu marka aayaddu daliilu noqon mayso qowlka labaad marka la eego inuu nebiga abu aalib jeclaa labada qowlbana waa saxiix wax tacaarudina kama dhexeeyo faالnabiyu axaba aba aalibin liqaraabatihi maxabata طabiiciya nebigu abu aalib wuu jeclaa qaraabadii ka dhexaysay awgeed iyo mawaaqif fiican oo abu aalib uu rasuulka ka istaagay iyo diintan ilahay usoo dhiibay maxaba abiiciya buu jeclaa wa axaba hidaayatahu hanuun inuu hanuunana aada buu u jeclaa ku celcelinta uu ku celcelinayey uu ugu yeedhayey islaamka fii xayaatihi wa cinda mowtihi ayaa taa daliilo ah waana sida uu rajaxay ibnu jariir waqiila macnaahu inaka laa tahdi man axbabtu liqaraabatihi minka walakina laa yahdi man yashaa walow qiila macnaahu inaka laa tahdi man axbabtahu liqaraabatihi minka walakina laa yahdi man yashaa kana madhaban wahuwa aclamu bilmuhtadiin waaye marka aayaddu waxay daliil unoqonaysaa calaa jawaazi maxabati اlmuslimi lilkaafiri maxabata abiiciya inay muslimka u banaantay gaalka inuu jeclaado maxabo abiiciya oo sababteedu ay tahay qaraabo ama nafciyo waxtar ama itisaaf اlkafir bsifaat اlxasana gaalku inuu sifaat fiican ku sifaysan yahay maxabada xaaraanta ahi waa an yuxiba alkaafira bisabab اdiin aw ma yatacalaqu bihi waa inuu diin sababteed u jeclaado gaalka macanaa gaalnimadiisa u jeclaado iyo wixii diin markaa ku tacalluqa waxyaabaha taa tusinaya waxaa ka mid a ninka muslimka waxaa loo baneeyey inuu guursado gabadh ahlulkitaab oo yahuudiyada ama nasraaniyada waxaanaynu ogsoonnahay ana zawaaja mabniyun cala almaxabati abiiciya bayna zawjeyn maxabo markaa abiiciya oo labada isqaba udhaxaysa guurku inuu ku dhisan yahay ilaahay oba taa inoo sheegay i wajacala baynakum mawadata waraxma ay bayna zawjeyn ina fi dalika laaayaati liqowmi yatafakaruun waay waxaa kaloo waxa weeyaan arrintaa dee culimada u daliishadeen aayaddan lafteeda ismana diidayaan aayaadka muwaalaat lkufaar xaaraantimaynaya ee waajibinaya waxa weeyaan colaadintooda iyo adilada waxa weyan aynu sheegay wجه dilaalة الآية عalى maqsud الbab waxa weeye ma fiiha min التصريح بأن النabiya laa ymliku نفعا walaa ضurا لأحad xayثu lam ymlik hidaayaةa man axaba hidaayatahu waxaa aayadda si cad loogu sheegay nebigu cidna waxtar iyo waxyeelo inaanu hayn waayo qofku inuu hanuuno aada u jeclaa isagana u jeclaa ayuu hanuunin kari waayo walaa yaclamu hal kataba allahu lahu hidaayata am la iska dhaaf inuu hanuuniyo xataa ma ogeyn rasuulku inuu ilaahay hanuun u qoray oo abu aalib islaamka uu soo geli doono iyo inuu gaalnimada ku dhiman doono ila hadduu ogaa nebigu inuu gaalnimada ku dhiman doono iskumuu hawleen waxaasoo juhdiyana kuma bixiya whada daliil calى anhu laa yastaxiqu اlcibaada wainama yastaxiquhaa man biyadihi الnafcu wاduru wa hidaayat اlkhalq waa cibaadada xaq u leh allah waxtarka iyo waxyeelada haya hanuunka khalqiguna uu gacantiisa ku jiro adaliil الثاني qala wfi الصaxiixi can ibn الmusayib can abihi qaal lama xadarat aba طaalibi abu aalib markay kusoo xaadirtay alwafaatu geeridu jaaءahu waxa u yimi rasuulu الlahi salى الlaه alيه waslm wa cindahu xaal cindahu abu aalib ay la joogaan cabdullaahi bn abi umaya wa abu jahli labadana ay la joogaan faqaala lahu wuxuu ku uhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam yaa camu ama yaa cami yaa camiina waa la odhan karaa yana waa la raacin karaa qul waxaad tidhaha laa ilaaha ila اllah kelimatan kelmad dheh uxaaja laka aan kuugu markhaati kaco bihaa iyada cinda allah ilahay agtiisa ee ashhadu laka biha cind allah faqaalaa waxay yidhaahdeen labadaa kaafir markaa gaalay ahaa labadooduba cabdullahi bn abi umaya markii dambe waa islaameen qaala lahu labadaa nin waxay ku yidhaahdeen abu aalib atargabu can milati cabdilmualib cabdilmualib oo aabbahaaya diintiisii miyaad nacaysa oo laa ilaha illaa inaad tidhaahda macnaheedu waa diinta cabdilmualib inaad ka tagto oo diinu cabdilmualib maxay ahayd ashirku fi lcibaada bahe laa ilaha illana ashirku fi lcibaada bay diinaysa faacaada caleyhi nabiyu sal اllah alay waslam nebigu hadalkiibuu kusoo celiyey facaadaa iyaguna waa kusoo celiyeen toodii fakaana wuxuu ahaa aakhiru maa qaala wixii u dambeeye uu yihi huwa calى milati cabdilmualib waaba wuu diiday an yaquula inu ha laa ilaha ila اllah faqaala الnabiyu salى اllahu alay waslm nebigu wuxuu yihi laastakfirana laka ilaahay baan dembi dhaaf kuu weydiin maa lam unha canka intaan layga kaa reebin oo inan dembi dhaaf ilaahay kuu weydiiya intaan lay diidin faأnzl اllahu caza wajal ilaahay wuxuu soo dejiyey ma kaana lilnabiyi nebiga uma banaana wladiina kuwiina uma banaano aamanuu nebiga rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf u dalbaan lilmushrikiin walow kaanuu haba ahaadaan mushrikiintaasi ulii qurba kuwa qaraabanimo u saaxiiba min bacdi ma tabayana lahu markay u caddaatay kadib anahum asxaabu naar asxaabu ljaxiim soo ma asxaabu aljaxiim nacam waanzla allahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey fii abi aalib qisada abi aalib inaka adigu nebi maxamedo laa tahdi man axbabta walakin alla yahdi man yasha aclamu bilmuhtadin qowlu wa fi صaxiix ay fi saxiixi الbukhaari wakadalika fi saxiixi muslim wاlafظ aladi dakarahu lmusanif fi lmatni limuslim lafdiga uu matniga ku sheegay musanifku waa lafdigii muslim waay lama xadarat aba aalibin alwafaatu ishkaal buu leeyahay oo haddii la yidhaahdo geeridii baa ku kusoo xaadirto xaalatulkarkara ayuu gaadhay dee xaaladda inaan tawbad la aqbalin bay nusuustu tusisa in allaha yaqbalu tawbata axadikum maa lam yu maa lam yuqarqir intaanay naftu markaa cunaha kaga soo ururin marka maxaa lagu fasirayaa culimada qaar waxay yidhaahdeen meesha xadf lmudaaf baa ku jira oo xadarat calaamaat lwafaat macnu waa sidaa calaamadihii geerida iyo dhimashada kusoo xaadiray geerida lafteedii maha macnu waa qaarab almowt geeridii baa kusoo degtay maaha geeridii buu u dhawaaday inuu dhinto u dhawaado wey oo looma jeedo xaalat lqarqara xaaladii aan towbada la aqbalayn buu gaadhay qofka aanu iimaan anfac waxaana taa tusinaya bay yidhaahdeen yadulu calaa dalika maa waqaca min almuraajaca baynahu wa baynahum yacanaa qof sakaraatulmowt ku jiraa doodan kale ma geli karo inuu su ka jawaabo waxa weeyaan eh, wax loo soo bandhigay inuu jawaab ka bixiyo culimo badan baa xadiidka saa ufasirtay bal shuraaxu lxadiid badankood saasay ufasireen se qaadiciyaad iyo nawowi iyo ayma fara badan culimada qaarkoodna waxay leeyihin maya xadarat اlwafaat geeridii baa soo xaadirtay xaalat اlgargara ayuu gaadhay xaalad nafbixitaan ayuu gaadhay marka marka sidaa la yidhaahdo maxaa lagaga jawaabay nusuusta tilmaamaysa qofka inaan towbad laga aqbalin mar hadduu xaalkaa gaadho waxay yidhaahdeen yakunu min baabi اlkhusuusiyati liabi aalib in xaaladdaa isagoo ku jira laga towbad aqbala abu aalib mid u gaaraba ahayd khaas isaga ku ah sida shafaacadii nebigu uu shafeeco qaaday fii takfiifi alcadaabi canhuba isaga ay ugu gaar ahayd taasun bay lamid tahay culimada saa sheegtay waxaa ka mid ah ibn lmulaqin raximah llahu tacaala kitaabkiisa atawdiix lisharxi ljaamic asaxiix xaafid ibnu xajar laftiisu waxa weeyaan wuu sheegay qowlkaas bal maala ileyhi sida muuqata qowlkaasuu iishayba wuxuu odhanayaa markuu alkirmani ka soo naqliyo qowlka hore wuxuu odhanayaa wayaxtamilu an yakuna intaha ilى tilka اxaala waxaa dhici karta inuu abu aalib xaaladaa gaadhay aan toobad la aqbalay lakin raja الnabiyu salى الlaه alay slam anahu ida aqara bالtawxiid walow fi tilka اlxaalaةi ana dalika yanfachu bkhusuusihi watasuuqu shafaacathu salى الlaه alيه wasalam limakanihi minhu walihada qaala ujaadilu laka biha waashfacu laka sayأti bayaanhu wayuأyid اlkhusuusiya buri in xaaladda qofku isagoo ku jira in loga laga toobad aqbalay in abu aalib ku gaar ahayd waxaa ayidaya anahu bacda an imtanaca min aliqraari bالtawxiid waqala huwa calى milati cabdilmuطalib wamaata calى dalika ana nabiya lam yatruka shafaacata lahu markuu diiday inuu tawxiidka qiro diintii cabdulmualib inuu ku dhintay uu sheegay ku dhimanaya uu sheegay uu ku dhintayba nebigu shafa shafaaca qaadkiisa ma dayn bal shafaca lahu xataa khufifa canhu lcadaab ah, binisbati ligayri kana dalika min alkhasaa'isi fii xaqi markaas shafeeca qaadkuba siduu ugu gaar ahaa ayaa xaaladan isagoo ku jira in laga toobad aqbalaana ay ugu gaar ahayd buu leeyahy sheekh sulaymaan ibn cabdillahi laftiisu fii taysiir cayz ilxamiid waa ku sheegay sheekh بن cutheymiin laftiisu qowlkaas ayuu u iishay in min khusuusiyaati abi طaalib ay tahay arintaas ya cam yajuusu fi craabi qowli ya cam awjuh horta yaa cami baa la odhan karaa oo ya-daa la raacin karaa oo mudaaf wixii loo idaafeeyey damiirkii loo idaafeeyo xadfeya laga dhigi karaa ya-dana waa laga jari karaa sida inaga halkan inoogu taal ciraabtiisana awjuh baa ku banaan yaa camuna waa la odhan karaa yaa camina waa la odhan karaa labaduba waa ku banaayin bal icraab intaa ka badan baa ku banaan oo ilaa lix wejhi ayaa ku banaan horta in la xadfo oo lagaga istiqnaado laga kaaftoomo kasrada yaa cami wahada huwa asalkeedu yaa cami u ahaa oo kasradani ay tilmaamayso inay yaa meesha ka xadfanta talada ihbaatulyaa saakina yaa cami kaasina waa kusoo xigaa ka hore laakin waa duunahu fi lkara haaliu waa qalbulyaai alifan ya in alif laga dhigo wa xadfuha walistiqnaau biha bilfatxa in ya-dii alif laga dhigo aliftiina la xadfo deetana alifta fatxadii ka horeysa ay soo hadho oo yaa cama ay noqoto iyo qalbuhaa alifa wa ibqaauha in alif loo rogo ya-di lana baaqi yeelo o qalb اlkasrati fatxata na ya camaa in la ihahdo alkhaamisu ihbaat اlya muxarakata biاlfatx oo ya camiya shantaa wajiba ibnu malik baa sheegay fi اlkhulaasa ka lixaadna waa dam اlsmi bacda xadfiha waa yaa camu in la yidhaahdo yaadi inta la xadfo isamkiina madmuum laga dhigo kalmunaada almufrad oo kale loola dhaqmo munaade mufrada oo lagu iktifoodo biniyat alidaafa waana adcafu lwujuuh kaasi wejiyada ciraar ahaana ku banaanka u daciifsan wey waxaanu ku banaan yahay un fi ma yakuru nidaauhu mudaafa lilya inta badan marka loo yeedhayo ya loo idaafeeyo sida rabbi iyo alabaweyn iyo alcam iyo wixii lamida waay qul laa ilaha ila اllah ana kalimatu tawxiid dheh way abu aalib wuu garanaya macnaheedu inuu yahay ikhlaas الtawxiid wa nafyu shirk markaa nebigu wuxuu kaga kaaftoomay inu ihaa dhehun lannu kaana muctaqida limacnaha lakin inuu u inqiyaad iyo istislaam inuu macnaheeda u sameeyo oo ku camal falo ayaa ka maqnayd waaya mana raacin shahadata ana maxamed rasuulu llah maxaa looga tegey culimada qaar waxa abu aalib waa qirsana iyada waxaa kaloo leanna waa tabacun likelimati laa ilaha illa mar haddii la sheego laa ilaha illa allah yaa laba sheeginba shahadatu ana maxamed rasuulu waa la socotaa waxaa kaloo leana kelima tawxiid tatadamanuha kelimatan uxaaju laka biha cinda allah kelima waa la nasbinaya waxay bedel ka tahay jumlada laa ilaha illa fi maxali nasbi taalla maquul qowlka meeshiisii taalla uxaaja ay adkuruhaa xujata laka cinda allah kelmadaan sheego ilaahay hortii aan ka sheego si ay xujo kuugu noqoto ee ma aha ukhaasima waujaadila lak aan kuugu doodoon kuugu murmo maaha ilaahay subxana wa tacaala yanaa rasuulku la doodi maayo waxaana taa caddaynaya waxaa riwaayadda kale ku timi ashhadu laka biha cinda allah markaa xaaja ashhad ayuun bay la macno tahay waaya marka uxaaju iyo uxaaja labada waa la odhan karaa oo haddii uxaaju aynu idhaahno waa sifa likelima kelimatan dhe kelmadaasoo uxaaju anigu aan yanaa kugu markhaati furo cinda allah bilfatxina waa majzuuma oo jawaaba lilamri weeye qul oo amarkaasa jawaabtiisi weeyaan waay qaal faqaala alla waxay ku yidhaahdeen atarqabu can milati cabdilmualib oo cabdullahi bn abi umaya iyo abu jahl baa saa ku uri tarkabu hamsatu istifhaam istifhaamtana waa lilinkaar yaana waxay inkirayaan inuu diintay cabdulmualib uu ka tago oo tawxiidka uu tago markaa taas maxay caddaynaysaa maxay garanayeen laa ilaaha ila allah inay tahy munaafiya lidiini cabdilmualib marka maxay garanayeen laa ilah illa macnaheedu inuu yahay cibaadat llahi waxda wa tarku cibaadati gayri ilaahay oo qura in la caabudo ciddaan allah ina macnaheedu inuu isaaya bay garanayeen diinu cabdilmualibna maxay ahayd cibaadat ullaahi wa cibaadatu gayrihi maca in ilaahay la caabudo cid kale ilaahay lala caabudo iyadoo lagu sababaynayo wii shafeeco qaadayaa iyo ilaahay buu ii dhoweynayaa milata cabdilmualib ee diina cabdilmualib wey waana diin ljaahiliya alqaa'im cala shirk waacaada calayhi nabiyu waacaada hadalkii buu nebigu kusoo celiyey ahaa qul laa ilaha illa allah iyaguna waxay kusoo celiyeen hadalkii a tarqab can milati cabdilmualib huwa calىa milati cabdاlmuطalib daahirku waxa wey inuu abu aalib yihi ana calىa milati cabdاlmuطalib laakiin raawigu aanu hadalkiisii sidiisii usoo naqlin istiqbaaxan lilafd lafdigaa foolxumadiisa inuu afka soo mariyo isagoo diidaya walihada bu uhi huwa calىa milati cabdاlmuطalib imaamu nawowi iyo ibnu xajar iyo baa sheegay inuu min baabi taadub raawigu sidaa u yeelay wailaa abu aalib inuu yihi ana calىa milati cabdاlmuطalib wa aba an yaquula laa ilaha ila اllah waa taakiid min araawi in abu aalib uu diiday laa ilaha illa inu idhahdo oo xaaladda uu ku dhintay ahayd xaalad uu tawxiidka diidanaa oo kufri markaa uu ku dhintay faanzla اllahu ilahi wuxuu soo dejiyey ma kana lلnabiy wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiin daahirku waxa weeye sabanuzuulka aayaddani inay ahayd qisadan abu aalib markuu nebigu yihi la astakfirana laka taasina waa mushkil aad bay mushkil u tahay wejhul ishkaalkuna waxa weeye abu aalib wuxuu dhintay qabla alhijra aayaddanna waxay soo degtay bacda alhijra aayaddu de waa madaniya weeye itifaaqan ishkaalkaa culimada muujisa waxaa ka mid ah ibnu xajar fatxulbaariga waanu ka jawaabay oo wuxuu ku xalliyey in sababtu ay taqadumi karto aayadda kusoo degtay inay nusuulkeedu taahuri karo bibaabi taqadumi sabab wa taahuri nuzuul oo inay dhacdadan aayaddu inay soo degto sababtoo ahayd ay dhacday qabla alhijra lakin nuzuul laaya inuu dhacay bacda alhijra inuu dhacay waxaa kaloo lagaga jawaabi karaa in la yidhaahdo hadalkan uu raawigu leeyahay faanzla allahu ma kana linabiy waladiina aamanuu ystakfiru lmushrikiin sariix kuma inay qisadani tahay sababu nuzuulka oo hadalkaa waxay u isticmaalaan culimada iyo ruwaaduba faanzla allahu fiihi kada iyagoon sababu nuzuul sheegine faanzla allahu inay yidhahdaan inay iyagoo ujeeda ay mima tashmaluhu watadulu calى xukmi hadi اlaaya hadi اlqisa yaanay nuzuulkaba sabab u ahaane waxyaaba aayaddani ay koobsanayso xukumkiisa ay sheegayso qisadan ayaa ka mid a dee nebiga iyo muminiintu inay mushrikiinta ilaahay istikfaar weydiiyaan baa loo diiday soo ma dee cumuumkeeda waxaa soo gelaya abu aalib iyo mushrikiin oo dhan baa soo gelaya macnuhu waa sidaas wey waay waxaynu ku gebagabayneynaa waxay ahlucilmigu isku khilaafeen masalada ku saabsan xukmu اlistikfaar lilmushrikiin mushrikiinta ilaahay dembi dhaaf ma loo weydiin karaa ishkaalkana waxaa keenay aayaddan iyadoo aynu arkayno inay diiday arrintaas nebigu calayhi salaatu wasalaam yowma uxud wuxuu yidhi isagoo qoomkiisii ka hadlaya wuxuu yihi allahuma kfir liqowmi fa inahum laa yaclamuun mushrikiinna way ahaayeen marka maxaa lagaga jawaabayaa dhowr jawaabo bay culimadu ka bixiyeen in la idhaahdo mushrikiin nool buu nebigu ilaahay dembi dhaaf weydiiyey markaa dee macnaheeduna wuxuu noqonayaa ilaah toobadda waafaji si aad ugu dembi dhaafto ee maaha iyagoo mushrikiina u dembi dhaaf ta la diidayna waa iyagoo nool in ilahay dembi iyagoo dhintay baan ujeeda in ilahay dembi dhaaf loo weydiiyo taasaan la diiday iyo in la idhaahdo markuu nebigu le allahuma kfir liqowmi wuxuu ujeedaa yanaa dembi dhaaf adduunyo oo ciqaabka adduunyo ay kaga badbaadaan ee looma jeedo mid ay kaga badbaadaan cadaab cadaabka aakhiro ama in la yidhaahdo ikfir lahum istikfaara mashruuطa bitowbatihim oo towbadda waafaji u dembi dhaaf dembi dhaaf shardigiisu yahay inay towbad keenaan allahuma kfir liqowmi idaa taabuu min shirki macana waa sidaasna waa la yihi masaladana culimadu laba qowl bay isugu khilaafeen qowl le ma banaana muطlaqan fi kuli اaxwaal ha dhintaan ama ha noolaadaan be mushrik in ilahay la yidhaha ilahay u dembi dhaaf cumuumka aayaddan iyo cumuumka qowl lahi tacala sawaء calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum lan yakfir allahu lahum ayay deliishadeen culimada saa ku tagta ibnu taymiya ka mida waana min alictidaa fi ducaa buu leeyahy oo ilaahay haddaad ka barido oo waxaad og tahay inaanu bixin ahayn waa ictidaa fi ducaa gaalna ilaahay u dembi dhaafi maayo qowlka kale wuxuu leeyahay labaa loo kala qaadayaayo iyagoo nool ilaahay makfiro waa loo weydiin karaa markay dhintaan se waayo markay dhintaan waxa caddaatay yani inaanu ilahay u dembi dhaafahay mar dee gaalnimo ku dhinteen waxaana deliishadeen qeydka la socda aayadda ma kana linabiy waladiina aamanuu an lmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim intuu gaalku noolyana may cadaan inuu asxaabuuljaxiim yahay illa waxaa dhici karta inuu soo islaamo oo uu toobad keeno wakadalika waxay daliishadeen xadiidka ibnu mascuud ee bukhaari wariyey nebigii rasuulu ka sheekeeyey qoomkiisii baa garaacay faadmow wahuwa uh, yamsaxu dam can wajhihi wayaquul allahuma akfir liqowmi fainahum laa yaclamuun dhiigguu iska masaxayay nebigaasi saasaanu lahaa daahirka xadiidku waa in nebigu qisadan u sheegay calaa sabiili aliqraar watayiid walmadx marka labada qowl waa mutaqaaribaan khilaafkuna khilaaf lafdi u muuqda waxaa laysku waafaqsan yahay inaanay banaanayn gaal in ilaahay makfiro loo weydiiyo iyadoo la ictiqaadsan yahay isagoo gaala inuu ilaahay u dembi dhaafayo marka macnuu muxuu kusoo ururayaa un haddaad xataa makfiro ilahay weydiiso yanaa ilaahay soo hanuuni ama makfiro toobadkeenkiisu shardi u yahay in sidaa loo jeedo wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi ajmaciin ka warrama masalada ah qof gaaloo dhintay ma la odhan karaa waa ahlu naar bicaynihi lafahantiisa hebel hebelkaa gaalkaa ee dhintay naartiibuu galay ya la odhan karaa ya saad gaalnimadiisa ku ku hubi karta